tacaala kani baan ka oran doonaa mawduuca tawasulka la yidhahdo atawasul tacriifuhu aqsaamuhu eh, tawasul maxaa tahay aqsaamtaadu maxay tahay eh, arrimaha wixii ku saabsan baynu insha allah wax ka odhan doonaa eh, mawduucan waxaynu uga hadlaynaa waa mawduuc muhimadisa gaara leh waayo caqiidada ayuu ku saabsan yahay caqiidada qaladka laga galaana way ka culus tahay masaa'ilka kale khaladka laga galo saa darteed in eh, la bayaaniyo aad bay muhimadeda gaalka u leedahay waxaa kaloo kalifaysa inuu ka hadalno lafdiga atawasul muxuu noqday bahalagaleen buu noqday oo cid waliba oo doonaysa inay shirki eh, ilaahay ku caabudo iyo shirka ay samayso ama bidca ay ku dhacdo waxa ay samaynaysa waxay odhanayaan waa tawasul baa la yidhahdaa markay ilaahay qaybka baryayaan markay ilaahay qaybka weyneynayaan eh, waa tawasul bay odhanayaan markay ogaadeen tawasulku inuu qaybsamo oo qayb sharci ah oo bannaani inay jirto ay ogaadeen meel hul ah oo la galo oo wixii la raba laga sii daayo laga dhex shaqaysto ayuu eraygaasi noqday marka in la kala qeexo oo waxaa ku dhex jiraa laga hadla waa waami shubahaadka ay deliishanayaan dadka ilaahay qaybkii la baryo tawassul ka dhigay waxay u baahantay iyada kudheeduyo fadhi gaara lagaga hadlo waayo waxyaala fara badan bay keenayaan oo rabaa inay shirkiga ku bannaystaan erayga atawasul waxaa laga soo qaatay min alwasiila alwasiila oo macnaheedu yahay altaqarub dhawaansho ama waddo lagu gaadho cidda la raba in loo dhowaadana waa la yidhaahdaa dhowaanshaha naftiisana waa la yidhaahdaa alwasiila waa jamcu wasaa'il wa qiila idaa gafala waashuuna cudnaa biwaslina wa caada tasaafi baynana walwasaa'il haddii kuwa isku kaayadinaya meeshay ka baxaan buu idhi waxaa weeye waxaan u laabannaa xiirka yagii iyo maaragtay wanaaggiina dhexyiilay iyo isku dhawaanshihii isu dhawaanshihii baan u soo noqonnaa alwasaa'il markaa isku dhawaanshaha ayaa la yidhaahdaa xagga sharcigana ah. التوصل معناها كما فوق يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة إلهي سبحانه وتعالى إنه دواده هاليعيشيسا جنبيسا oo cibaadaad kala samaynaya oo dhan baa wasiilo ah oo naarna waa lagaga badbaadayaa ilaahay subxaanah wa tacaala jannadiisana waa lagu helayaa ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila waa kaa lehi subxaanah wa tacaala aayadda waxaa ka horreeyay iyadoo nimankii mushrikiinta gaalada lala hadlayo qul idcu ladiina zacamtum min duuni falaa yamlikuuna kashfa durri cankum walaa taxwiila yani bal waxaad yeerataan kuwaad maaragtay caabudayseen ee ereer ka dhiganayseen balbarya idiin hanan maayaano awooduma leh inay idinka faydaan dhibaatada idin haysataan iyo inay idinka wareejiyaan faqri hadduu idin hayo qaynimo idinka wareejin karaan mudan hadduu idin yidha caafimaad idima wareejin karaan baadinimaaddaa ku jirtaan hanu idima warin balaa taxwiila markaasaa waxaa leeyahay waxaa lagu xijiyey ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbim wasila oo xadiidka saxiixa fii saxiix muslim ku sugan sabab nusuulku wuxuu ahaa niman gaalaana waxay caabudi jireen jinkay caabudi jireen jinkay caabudayeen naftiisii baa soo islaamay markaasaa iyana jinkiiba weli kusii dhangan yihiin jinkiina ilaahay inuu toobad keena oo rabbi bay markaa dhuwaansho ka dalbayaan ulaa'ika aladiina yadcuun ulaa'ika waxay ku dhacaysaa kuwaad caabudayseen markaa jinka ulaa'ika kuwaas alladiina kuwa yadcuuna yadcuuna way caabudayaan yabtaguuna ilaa rabbihim wasiila rabbigood bay dhawaasho ka dalbayaan waa kuway caabudayeen ee jinka ah ee soo islaamay iyo ilaahyada ka dhiganayaan ilaahay bay u dhowaanayaan oo dhawaasho ka doonayaan alwasiila marka waxa weeyaan waa alqurba iyo dhawaansho ayaa loo jeedaa oo qofku marka uu salaad tukanayo salaadad baa wasiilo ah oo ilaahay ku dhawaynaysa oo soonkii baa wasiilo ah oo qiyaamuleylkii baa wasiilo ah waxalaali wax cibaadaad ee camal ee saalix oo dhan baa wuxuu noqonayaa wasiilo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku gaadsiinaysa nusuusta qur-aanka ah ee loo deliishanayo tawasulka bannaan ee sharciga ah ee rag badan ay leexiyeen aayaadka macnahooda waxaa ka mid ah yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah wabtaguu ilayhi wasiila dadkii muminiinta ilaahay ka baqa wabtaguu ilayhi ilaahay waxaa ka dabatalaba wasiilata ayaad ku badhan waa shaqada oo ibnu cabbaas iyo sudiyi qadaadayyo raggii salafka waxay ku macneeyeen ay taqarabuu ilayhi bidaacatihi waalcamali bimaa yurdiih waxaad ku dhowaataan ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa iyo ka shaqaynta waxa ilaahay raadgeliya sameeya wabtaguu ilayhi wasiila wa macnahaas umas macnaha kale ibnu kaiir wuxuu leeyahy tafsiirkiisa wahada aladii qaalahu haaulaai ala'immatu laa khilaafa fiihi bayna lmufassiriin macnaha ay salafku u sheegeen a'immadu u sheegeen oo erayga alwasiila in looga jeedo ilaahay in daacada loogu dhowaado iyo carabka raali waa ijmaac mufasiriinta qur-aankii fasirtay salaf ah wax khilaaf dhexdooda kuma jiro saas darteed waxaan bannaanayn waxyaabaha marka dadka leexsan ay qalluuciyeen qur-aankii oo hawada ku fasirayaan oo leeyihiin wabtaquu ilayhi wasiilada lagu daliilaa in awliya la bari karo in nebi la baryi karo in maxaanku dhahdaa aayaddaasa loogu daliila oo dee qur-aanka waa la fasiray qur-aanka maaha nin walba suuqooda lagu macnaynay marka macnaha macnaan ka fogeyn baa waxaa keenaya isaguna ibnu jariir abari ibnu jariir atabari tafsiirkiisa oo min asax tafaasiir ah muctamad ah oo tafaasiirtii salafka ka mid ah isaguna macnahaas ku fasiray alwasiila waxay kaloo leeda caalam ay u tahay manzilo jannada ka mid ah oo nabiyullaahi maxamed uu cid kale aanay lahayn waa lay alwasiila waa la yidhaahdaa sida xadiidka fi saxi bukhaari ku sugan man qaala xiina yasmacu nnidaa allahuma rabba hadi dacwati taama wasalaati qaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة إلا حلت له شفاعة يوم القيامة قف إلى هذا دعاء آخرية والنبي هو يدي الوصيلة وهو شفاعة له وصلات ودرجه نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه جلال الكريم مركا صدق خصومة كل سنة أول توصل كمركا cid markaa loo dhowaanayo oo allaha subxaana wa tacaala iyo almutawasit kii tawasulayay oo addoonkii rabbigii markaa ku dhowaanayay iyo almutawasal bihi waxa lagu dhowaanayo camalkii saalixa ah camalkii saalixa ahaa ee ilaahay loogu dhawa markaa saddexdaa arkaan bay ka binaysan tahay oo si tawasulka markaa bannaanay naafica ahi waxaa la ilaahinayaa markaa eh, qofkan ilaahay ku dhowaanaya oo ilaahay ku dhowaado waa inuu yahay adoon mu'mina oo saalix ilaahay maya weynu yahay camalka uu samaynayo waa inuu uga jeedaa ilaahay dartii baa laga doonayaa waxaa laga rabaa waxa lagu dhowaanayo ee mutawasarubihiga ay waa inuu yahay shay sharciga ilaahay ku yimi oo shareecada ku bannaan in ilaahay subxaanau watacala loogu dhowaano waxaa u dambeeya camalkani inuu waafaqsan yahay sunnaha rasuulka oo wax ziyaada ah iyo wax nuqsaana midna inaan oolo ee baandooniya marka tawasuq waa laba nooco mid mashruuca kii mashruuca baynu ka hadlaynaa hadda mid aan bannaanayn baa jira marka tawasuqkaa mashruucay waa anwaac noocyo ayuu qaybsamayaa waxaa kowkaa altawasulu ah ila allahi biasmaa'i ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi magacaantiisa laba wej bay ku imanaysaa in magacaantiisa oo dhan calaa sabiili alcumuum ilaahay loogu dhowaano magacaankiisa lagu baryo ama eh, si gaar ah oo magac gaar ah ilaahay lagu baryo waxaa u daliila maalan si guudi loogu baryi karo ducadii eh, xadiidkiiba cabdillahi mascuud qofka marka hami iyo qam iyo mulug iyo wax noocaas ay hayaan inuu ducada akhristo allaahuma innii cabduk wabnu cabdik wabnu amatik naasiyatii biyadik maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw anzil callamtahu axada min khalqik أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهب وجلاء حزني وذهب همي ومرك عويان أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الله وحن oo aad naftaada ku magacowday baan kugu weydiisanay marka addoonkii rabbigii wuxuu ku baryayaa magac kasta oo allah subxaana wa tacaala naftiisa uu ku magacaabay oo wuxuu odhan karaa allaahuma inii as'aluka biasmaa'ika alxusna an tuctiyanii kada w kada ilaahu waxaan ku weydiisanayaa magacaantaada warwanaagsan inaad isiiso waxaa iyo waxa daliilkeeduna waa xadiidkaasna waa u daliil naska qur'aankayna waa u daliil walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilahay wuxuu leeya magacaan wanaagsan ee magacaanta ilaahay u barya markaa taasi waa calaa sabiili alcumuum oo markaa magacaankiisaa guud baad rabbi ku baraysaa waa tawasul ama eh, atawasul biismin khaas magac gaara ilaahay ku baryo yaa gafuuru irxamni yaa raxiimu irxamni allaahuma innaka cafuwun uxibu alcafwa facfu cani ilahay ku weydisato magac khaasuu leeyahay allaha dembiga dhaafow waa gafuur waa min asmaa'ih ilahu dembigay dhaaf allaha naxariiso raxiim waa min asmaa'i magacaanisa ka mid tahay ii naxariiso waxaa weeye marka inaad magac gaara oo uu leeyahay ilaahay subxaana wa tacala ku barido oo xadiidka anas ibni maalik ee tirmidi karabahu amrun yaquulu yaa xayu yaa qayuumu biraxmatka astagiif marka arrin ku timaado qurba ah iyo dhibay rasuulka qabato waxaa weeyaan magacaas ku beri jira yaa xayu yaa qayuum allah xayiga nool allah qayuumka ah ee ku filan maaragtay makhluuqiisa umuuraha kownka oo dhan markaa uquma ee maamula aan cidna u baahnayn xayi allahaasoo yaa xayu yaa qayuum biraarkaas marka waa isim gaara oo min asmaa'i ka mid ah ayuu markaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku bariyey rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh weliba culimmadu a'immadu waxay leeyihin waxaa hunaa in munaasabada qofka aanu ilaawin oo marka uu rabo inuu ilaahay subxaana wa tacaala magacaansa wax ka mida ah ku bariyo magac wuxuu weydiisanayo waa inay munaasababa leedahay magaca uu ku oo inaad tidhaahdo yaa shadiida alciqaabi icfu cannii saxma kacitaankiisu ay daran tahay icafi ilmuaad usmaan marka inaad tiraado weeyaan allahuma innaka cafuun tuxibu alcafaafu cani wakaata marka munaasabadaas inaa amisa waa muhim waxyaabaha laga qaadanaya dee ducooyinka qaabka ee rasuulku salawaatu ullahi asxaabada ku baray baa laga qaadanaya oo abubakar sidiiq markuu rasuulka weydiiyey rasuulka ilaahow duca aan kugu baryo oo aan ilahay ducaa ilaahay ku baryo ibarra ii e sheeg ducaa ilahay aan ku baryo ii e sheeg ayaa wuxuu kuuli waxaad tihahdaa allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuba ilaa anta faغfir lii maqfiratan min cindik warxamnii innaka anta lagafuuru raxiim marka wuxuu dalbay dembi iyo naxariis buu weydiisay ilaah wuxuuna ku tawasulay eh, labadaa eh, shay uu weydiistay uu dembi iyo naxariis labada magaca u dhigma innaka anta alkafuuru raxiim aduu xaalka allaha dhaafa allaha naxariista ayaa tahay marka waxaa weeyaan asmaada gaarka walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha waxay sharrinaysaa ducaau lmas'ala iyo ducaau lcibaada inta way koobaysa kaasi marka waa nooca koowaad nooca labaad waxaa weeyaan altawasulu ila allahi bisifaatih ilaahay loogu dhowaayo subxaanau wa tacaala sifaatka uu leeyahay oo sifaatka uu leeyahay ism kastaba sifo ayaa ku jirta oo markaa la rabaa rab in lagu weydiiso oo calaa sabiili cumuum sayn marka hore sheegnayba sifada calaa sabiili cumuumna waa loogu baryi karaa si gaaroo khaasana waa sifo khaasana ilaahi subxaana wa tacaala waa lagu baryi karaa oo allahuma innii as'aluka biasmaa'ika alxusna wa sifaatika alculaa wa sifaatika alculya wa sifaatika alculya markaa sifaadkiisa sarsare dee sifaatka oo dhan baad meesha keensatay oo markaad weydiisato markaad ducadaa hormariso rabbigaa markaad waxaad ka rabtaad weydiisato ama waxaa bannaan inaad ku tawasusho magaca gaaroo ilaahay leeyahay acuudu bicizatika waqudrika waqudratika bicizat illaahi waqudratihi min shari maa ajidu wauxaadi acuudu bicizat illaahi waqudratihi ilahay waxaan magan galay cizadiisa wa cizat ullaahi waa min sifaati sifaatkiisay ka mid ilaahay cisadiisa iyo awooddiisa ayaan maangalay oo waxaan ka maangelayaa waxaan helayo oo shara min shari maa ajidu xadiid waxaan ka digtoona waa weya ducadii rasuulka fi saxiix muslim xadiidka ku sugan baa yani ku sugantahay ducadaas marka cisadii ilahay buu ku baryey oo sifa min sifaatki sifo khaasna ka mid ah. waxaa ka mid a ah xadiidka odhanaya allahuma bicilmika algayb wa qudratika cala alkhalq axyinii ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الحي... وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وحديثك بخاري وريي يا إما كلبا weydiisanaya markaa ilaa waxaan ku weydiisanaya cilmigaaga ogaalkaaga qaybka iyo wax maqan aan ogtahay waayo qaybka iyo waxa maqan waa min khusuusiyaati wa cindahu mafaatixu اlgayb laa yaclamuha ilaa hu ilaahay mooyo cid kaloo qaybka uma jiro qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi alghayba ila allah waxa maqan iyo samaayaa ogyahay adduunka waxaa soo socda mustaqbalka ah iyo waxa maqan ee shaadu aanay arkaynin ee qaybka ku maqan allah allahdaa yaqaan subxaana wa tacaala marka wuxuu ku weydiisanayaa rabbigii ogaalka uu qaybka ilaahay og yahay iyo awooddiisa khalqiga uu awood ku leeyahay labadaas sifo ayuu ilaahay ku baryaya oo waxa weeye markaa cilmigiibu ku tawasul iyo qudradii cilmiga qudradii ayuu ku tawasulay oo ogaalkaaga iyo qudradaada munaasiba gawacan noqotay haddii marka adigu agaa iga warhaya nolosha inay khayray tahay inay noolee waa xaaladaha qaarkood oo qofku marka ku ducaysan waxaa ka mid a nooca saddexaad atawasulu ila allahi biafcaali ilaahay subxaana wa tacala in lagu tawasulo afcaasha uu leeyahy lagu tawasulo oo waxaad ilaahay ku baryaysaa ficilka uu samaynayo markaasaad wax u nadiira weydiisanaysaa waxaa uu sameeyey baad ilaahay ku baryaysa allahuma salli calaa muxamed wa calaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiim wa aali ibraahim oo markaa eh, ilaahw ku salli oo ammaan nabiyullaahi moxamed oo salliga iyo ammaantae wanaaggaasii waayo waxaad ku salliday eh, nabiyullaahi ibraahiim baad ku salliday oo siaad markaa isaga u galladaysatay oo aad u salliday nabiyullaahi maxamed nasiib ama haddaynu sii jilcino inaad tiraahdo allaahuma kamaa anzalta calayna almadara fajcalhu kayfan naafica ilaw saad roobka noogu shubtay markaa shubidda roobka uu shubay alleh waa min afcaali waa ficilkiisii ficilka uu sameeyey falkiisii weeye alleh ilaahu sida aad roobka noogu shubtay waxaad nooga dhigtaa mid naafica nooga dhigta marka ficilkaasaad ku tawasulaysa ilaahay uu samaynayo oo naxariista iyo raxmaadka iyo khayrka uu kuu shubayo baad ilaahay ku baryaysaa oo leedahay ilaah isagana waxaad shubtay falkaad samaysay waxaan kuu weydiisaynaa inaad noo hagaajiso oo mid naafica nooga dhigto kaana waxaa weeyaan altawasulu biafcaali waxaa afreeya altawasulu ila allahi biliimaani bihi wa birasuulih in lagu tawasulo rumaynta ilaahay subxaanau wa tacaala qofku uu rumaynayo oo rumaysan yahay iyo rasuulkiisa oo aad oo allaahumma biiimaanii bika wabirasuulika as'aluka aljanna ama as'aluka waxay casi ku weydiisanay ilaahw rumaynta aan rumaysanay baa waxaan kuu weydiisanayo rumaynta aan nabiyullaahi moxamed rumaysanayo baa waxaan kuu weydiisanayaa inaad isiiso waxa iyo waxa maxaa u daliila binasi lqur'aan baa u daliila inna fii khalqi asamaawaati walardi waاkhtilaafi alleyli wاnnahaari laaayaati liuli albaab oo marka la soo wado aayaadka waxaa ka mid ahaa rabbanaa inana samicnaa munaadiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaamanna rabbanaa faاغfir lana dunuubana wakafir canna sayi'aatina watawaffanaa maca alabraar oo faaamanaa ilaa waan rumaynay markaanu maqannay cid ku yeedhaysa in ilaahay la rumeeyo faaamanaa waan rumaynay rabbana faqfir lana oo markaa sababta iimaanka aan rumaynay rasuulka xaqa ku yeedhay noo dhaaf noo dembi dhaaf marka iimaankii waxay noqotay wasiilo iyo dhowaansho dembi dhaaf lagu raadiyo ayaa marka aayaddu ka dhigaysa oo tilmaamaysa waxaa ka mid adilada ilahay ku leeyahay innahu fariiq min cibaadi yaquuluun rabbanaa aamanna fakfir lana warxamna waxaa ka mid ah addoommayga wanaagsan markay adduunka jooga inay yidhaahdaan rabbiyow aamanna ilaahay baan rumaynay fakfir lanaa noo dhaaf warxamna allow noo naxariiso mar haddaanu ku rumaynay oo iimaankaa la nimi noo dhaaf iimaankaa sababtiisa way badan tahay adiladu rabbanaa aamanna bimaa anzalta watabacna marka التwasل باiimaan bالlah in lagu tawaso rumaynta ilahay la rumaysan yahay rasuulkiisa la rumaysan yahay jacaylka rasuulka la jecel yahay waxaa weeye arrimahaasoo dhammi waa nooc ka mida tawasulka oo bannaan meelaha qaarkood wa isdhexgeli karaa in lasoo ururiyo oo la isdhexgeliya meelaha qaarkood iman karaa التwasل ilى الlahi bxaali daaci baa ka mid ah inuu qof ku tawasulo maxaan ku dhahdaa qofkan baryaya ilaahay xaaladiisa inuu ku tawasulo xaalkiisa su yahay dantiisa uu ka hadlay iyo baahida oo ilaahay isu bihinbiiyey addoonnimadiisa iyo baahidiisa uu u bandhiga rabbigii baa tawasul ka mid ah allaahumma innii ana alfaqiiru ilayk rabbiyo waxaanay baahan aniga ku baahan allaahumma innii ana alasiiru bayna yadayk oo maaragta qofku inuu eh, isdhuldhigo oo xaaladiisa uu rabbi markaa dhigo rabbina waa ka waraya laakiin uu eh, isu bihinbiiyo baahidiisa iyo xaaladiisa iyo wadcigu yahay ilaahay u bandhigo iyada qudheedu waa nooc ka mid ah tawasuka bannaan nebiyullaahi muusa calayhi salaam markuu safarka ahaa ee uu madyan iyo meelaha marayey oo gabdhihii xoolaha markaa cilcilinayeyna uu u waraabiyey isagoo iska badaalanaa safara gaajaysan xoolii u waraabiyey kadibna geed hoostii isagoo baahi aad u hayso uu geed hoosii jiibsaday rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin faqiir rabbigadow yacni waxaad igu soo dejin doonto oo min khayrin waanu baahanay wii khayr markaa lafdiga khayr waa camimay waa baahida cunadii iyo cabitaani wuxuu baahan yahay cunnada ah baahidiisbuu ka xog waan u baahanay rabbiow waxaad igu soo dejin doonto oo khayr ah oo ii soo waddo baahi baanu qabaa markaa dacfigiisa iyo baahidiisa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u soo bandhigaya oad arkaysaa qofku markuu eh, dawarsanayo wax oo dadka is hortaago oo xaalad khatar u cabbiro adiga kudha iska inkari maysid oo maaragtay ubad iyo wax sheego xaaladda maarata tabar daran sheego uu marka aad iyo aad u sawiro tacbiir dee baryadana waa la kala badiyaa dad baa marka xarfaan ku ah mararka qaarkood say dadka isugu bihinbihinayaan hadday rabbi isugu bihinbihin lahaayeen wax badan baa ilaahay siin lahaa marka qofku markuu xaaladiisa bannaanka soo dhigo gooraa jebka gacanta geliya sogaan maysid marka waxa weeye waa nooc ka mida ah qofku inuu soo bandhiga xaaladiisa oo nabiyullaahi zakariya waa kiraa rabbi innii wahana alcadmu minii واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا ربيw yani laftaydii way daciiftay waa tabargabay oo lafahaygi way daciifeen timahaygiina cira ayay la hureen washtacalarahu shayban walam akun biducaa'ika rabbi shaqiyan ducadaada iyo baryadaana kumaan hungoobi jirin oo waxaan kaa baryo waan kaa heli jiray allow marka xaaladiisii uu soo bandhigayaa waa kii ninkii sheekh ana almusaykiinu fii majmuuci xaalaati ana adalumu linafsi wahiya daalimati waxaan faqiir baahanaanahay ilaa rabbi albariyaati makhluuqaadka rabbiga leh ayaan faqiir u ahay waxaanahay miskiin yarow baanahay xaaladahaygoo dhanba miskiin baahanaa baanahay waxaanahay daalim naftiisa dulmiyey iyana waa idulmaday naftaydu waa nooc ka mida markaa isbandhig qofku isbandhigayo oo duruufta iyo xaaladiisa uu ilaahay subxaana wataala usoo bandhigaya tawasukay ka mid tahay waxaa ka mida tawasuka bannaan inuu qofku ku tawasulo ducada qof saalixa ah. oo uu yidhaahdo noo duceeya oo markaa ka dalbo inuu duceeyo qofkan wanaagga iyo salaaxa iyo hagaaga iyo toosnaanta aad ku og tahay baad leedahay bal xaalad way adag tahay ee ilaahay noo bari saxaabaduna ridwaanullaahi calayhim waxay ahaayeen si caama iyo si khaasaba rasuulka way iman jireen inuu ilaahay u baryo oo u duceeyo ayay markaa weydiin jireen nabiyulaahi muxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo saxeenka waxaa ku sugan xadiidka anas ibnu maalik maalin maalmaha ka mid iyadoo maalin jumcaha ah oo rasuulku khudbaddii u taagan yahay ayaa ninbaa soo galay albaaba ka soo galay yaa rasuula allah halakat ilamwaalu wanqaacat isubulu fadcu llaaha yuqiiuna waxa weeyaan xoolii way halaagsameen wadooyinku way go'een oo gaadiidku waa fadhiistay ilaahay noo bari in markaa naloo gargaaro roob naloo shugo markaasuu rasuul gacmaa kor taagay allaahuma akhina allaahuma akhina allahuma akhina saddex jeer marka anas ibn maalik oo raawiga xadiidka wuxuu leeyahay wallaahi maa naraa fi الsamaa'i min saxaabin walaa qaزca allaan ku dhaartay samada wax daruura iyo wax caadatona kuma aragno wamaa baynana wa bayna salci min baytin walaa daar jabal jabalusalci la yidhaahdo oo xagga yani maaragtay waqooyiga taqriiban naga xigta waxa weeyaan wax guri ah iyo wax daaro naga gudban buurtaana ma jirto oo xaggaas way noo muuqataa fakharajat min waraa'i saxaabatun milu tursi wuxuu yidhi fad baa ka soo booda aad moodo gaashaanko kale gaashaan baadan gaashaanka dagaalamo oo kala weeg yaa ka soo booday buui halkaa markaa de way fadhiyaano masaajid wa iska cariisharo de waa laga arkay waa laga soo baxay buurta mur ba soo yidhi fad yar baa ka soo booday markaasa wuxuu samada isku kaynaanaysa markaasay kala baxday oo cirkiis qabsaday oo wali rasuulku mimbarku fuushan yahay markaasaa hoga shila qabsatay buui isagoo rasuulku taagan baa garhkiisa dhilcihii roobka ka daateen oo de waa meel darrooraysa oo iska khafiif buu ahaa masaajidku masaajid adag oo sidaa dhismay yagan hadda ah ma ahayn markaasaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu ducadiisii sii watay ilaa markii dambe dee la kala yaaco bixiy oo wadihay arrintu noqotay oo usbuuc dhammaystiran ayaa roobkaa socday oo kala go'i waayay ilaa maalintii jumcihii dambe isagoo mimbarka fuushanba albaab niga soo galay makiibaa mise waa mid kale allah aclam yaa rasuul allah halakatil amwaal wanqaacat الsubul fadcu llaaha yumsikaha canna yani dariiqi dhulku waa maalki waa halaagsan oo daad baa jiiray oo dhulki waa go'adoo gaayid socon maayo waxaa gooyey roob baa gooyey dhaqaaq ma jiro ilaahay noo bari ilahay naga qabta roobka markaasuu rasuulku duceeyey allaahumma xawaalaynaa walaa calayna ilaa hareeraha hareeraha nooga dhig ayuu rasuulku ducaynayay daruurtu markaasi ilaahay noqotay buu raawigu leeyahay mila aljawma ayay madiina noqotay sidii maxaanku dha meel gabbal ah gabbal yaroo bannaanoo maxaanku dhahdaa hareerahu hareeraha daruurihii ay maaragtay mareen ee hawada saree u bannaan madiinana waxay noqotay meel bannaan ah oo qorraxdii marka u muuqatay waxay ahayd marka dee rasuulkay saa u weydiisanayeen inuu u duceeyo oo ilaahay naxariis u weydiiyo isaga intay u yimaadeen may odhan rasuulkii roob noo shub oo nasiir roob oo saan noo yeelmay odhanin ilaahay noo bari bay yidhaahdeen waxyaabaha dadka qaarkood ay ku daanducoodaan waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah kuwa axbaash layaha jiro oo shiicaah axbaash inaa maqasheen mooyaane marka waa niman fog oo aad u fogo suufiyada qudeedu kuwaasunbay lugta la gelaysaa marka nila cabdiraxmaan adimashqiya oo laba kitaab ku radiyey axbaashtaas baa wuxuu soo qaadanaya waxyaabahay ee daliishanayeen mararka qaarkood in awliyada la bari karo oo rasuulka la bari karo waxay yidhahdeen rasuulku wuxuu ku magacaabay roobka muqiif xadiika abi daauud allahuma asqinaa kayfan muqiian mariican naafican baa ka mida ah ducadii ilah waxaad naysaa roob kayfan muqiian noo gargaara muqii marka waa ismu faacil roob noo gargaara marka waxay leeyihin mar haddii roobkii oo shay xayawaan jamaadaad ah ee maxaan ku dhahdaa muqiis lagu magacaabay ambiyada iyo awliyada min baabi awla ah in iyagana markaa la yidhaahdo muqiis iyo kuwa gargaara marka in gargaar la weydiisto way bannaantay bal fiqixumadooda iyo meesh wax ka raadinayaan meel isku canqabaya meel ku jirin oo waa yahaye haddii rasuulku roobka muqiis ku sheegay yaa maa wakifni roob ma yidhi rasuulku biyow ii gargaara rasuulku miyuu roob roob bariyey oo roobow ii gargaar miyuu yidhi waxay wadaan roobka hadii muqiis la yidhi muqiisna waa gargaare dee rasuulkuna waa gargaare waayo dee haddii lagu magacaayo magacaa la siiyey ma baryayo maaraya ilaahay baa subxaana markuu shubo daadka ku soo saaraya oo xoolaha raadka kaga baaya ood markaa raad ku baaya oo markaad gaajooto cunnadu waxay kaa biinaysaa gaajada oo ma odhanaysa yaa acaamu akifni cunno ii gargaar ma odhanaysa marka fiqxumadooda saxaabadu may baryan nabiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagana roob may weydiisan isagana gargaar may weydiisan intay u yimaadaanba waxay odhanayeen sida xadiidka iyo qayrkiiba ku cad ilaahay noo bari bay odhanayeen markuu dhintayna may weydiisan waxba oo waxay ogaayeen mar hadduu dhintay inaanu rasuulku tasarruf lahayn oo aanu anfacaynin oo aanu waxba siin karaynin oo caalam kale oo caalamo barzakh liyaha u joogaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh midda kale waxaa weeyaan xadiidkan qudhiisu iyaga ayuu xujo ku yahay de waxa weeyaan haddii qays lagu magacaabay roobkii muqiis lagu magacaabay dee nabiyulaahi maxamed roobkii muqiiskaamuu baryin isaguna naftiisa muqiis kuma magacaabin oo ilaahayna nebiga muqiis ma odhanin gargaara ma odhanin saxaabaduna may fahmin inuu yahay rasuulku mid gargaaro la baryo meella laga heli maayo daliil ah oo maarata waa laga keeno markaa meelaan waxba ku jirin bay markaa kaxkaysanayaanoo ay rabaan inay ka raadsadaan wax la yaaba inaba ka dambe jamaacaadka baryaan oo roobka baryaan oo dhagxanta baryaan de waba kuma aha mar hadday idhaahdeen roobkaa mugiis la yidhahdaa waa meelaha ay markaa wa ka raaraajinayaano magaa meesha magaca ku arkaanba eh, laysa kullu baydaa shaxma wax kastoo cadhi baruur maaha wax kastoo meel uga muuqda oo magac ku qoran yahayba waxay isleeyi waxaad ka helaysaan maaragtay eh, dayn baa idinku jira oo awliyaa bari kartaan oo waxaa baryaysaan maxaanka neeba bari kartaan marka arrimahaasi waa inxiraafaadka u baahnayn si gaara ah loo soxo ka mida ah. eh, tawasulka lagu tawasulayo biducaa'i rajuli saalix oo taas ay ka mid tahay nebiyulaahi muxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi saxaabadu inay yidhaahdeen maxaanku raa noo ducee way badan tahay see ku timi oo iyadoo maalin maalmaha ka mida uu ka warramayo waxyaabaha qiyaamaha mu'miniinta la siin doono oo ummaddaya toddobaatan kun ayaa jannada geli doona biqayri xisaabin walaa cadaab markaasaa nin saxaabada ka mida oo markii la tilmaami waaa layidhi hum aladiina laa yastarquuna walaa yaktawuuna walaa yatatayaruuna wa calaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa aan in lagu tufo oo ruqya lagu akhriya darbaynin waa kuwa aan iskubniin iyo eh, maaragtay aan raadinaynin waa kuwa aan wax baasaysanaynin waa kuwa ilaahay tala saarnaya ukaasha ibn muxsan baa hadlay rasuulka ilaahdow udcu allaha an yajcala lii minhum rasuulka ilaahay ilaahay ii bare adugu ma aysii wax mugti rasuulkiiow waxa aysii maaha janna aysii iyo dariyo ma aha laakiin wuxuu ku yidhi ilaahay ii bari inuu iga dhigo mid ka mida ah. marka loo waxyooda rasuulka faanta minhu waxyi buu ugu imanaya rasulku wuxuu ku hadlay maa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun marka waxa weeyaan waa tawasulka jaa'iska ah oo in lagu tawasulo acmaasha saalixaadka ah iyo camalka dadka wanaagsan ee saalixiinta ah oo ay kuu duceeyaan arrintaas waami waxaynu baraarujinaynaa marka laga hadlayo la leeyahay qof markaa saalixa kuu duceeyo waa qof nool oo xayi ah oo jooga ayaad leedahay ii ducee laakiin markuu dhinto oo aakhiro uu qabto ma bannaana inaad tidhaahdo ha ii ducee ama uu kuu ducaynayaa waayo daarkan u gudbay oo daarul aakhiro la yidhaahdo xayaatulbarsakh buu ku jiraa hawshii waa la kala tegey marka waxa kuma qaban karo awoodna mar waynu ka hadli doonnaa saxaabaduna saasay u fahmeen oo roobdoontii markuu noolaa rasuulkuna isaga waxay ku lahaayeen rasuulku ilaahu noo weydii ilaahi yuqiisuna inuu noo gargaaro roob noo shubo markuu dhintayna cabbaas bay waxay ku lahaayeen intuu innaa kunnaa natawasalu binebiyina rasuulku ayaan ku tawasuli jirray oo noo ducoolan jiray adigaa markaa nebiga adeerkiis ah maanta noo ducay markaa ninka la yidhaahdo ee cabaasow markaasaa cabbaasna wuxuu odhanaya allaahumma inahu lam yanzil balaaun ila bidamb walam yukshaf ila bitawba whaadii aydiina ilayka bidunuub wanawaasiina ilayka bitawba fasqina alkayf oo marka xadiidka bukhaari ku sugnaa oo ah allahuma inaa kunaa natawasalu binabiyina xadiidkaas oo inoo doona markii uu sharxinayey alxaafid ibnu xajar fatxubaariga waxaa laga dalbay markaa fastasqi baa li cabbaasu faqaama alcabbaasu fadaca markaasaa ducadan buu sheegay markaa isagu sharax ducadan buu sheegay cabbaas markaa ilahay u baryo wuxuu yidhi ilaahayow e, dhibaata ma soo degto ilaa dembi bay ku soo degtaa dhibaatada laguma kor yeelo ilaa tawbo uu dadku soo noqda mooyaane annaguna gacmo dambaayi baanu la nimi adigaanu kuu toobadkan ilaahuna waraabi oo roob nooshu aynkaas bay samaynayeen markaa fahamka saxaabadu saasay ahaayeen oo hadduu qofku dhintay oo akhira qabtay hawshii waa dhammaatay cidda ducaynaysa ee lagu tawasuli karaa waa qof nool oo khayr lagu tuumayo sheekadan alcutba ninka la yidhahdo subki iyo ragle ay soo guurinayaan qishiis waa daciif oo nin caraabiya ayaa qabriga nebiga yimi markaasuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allah waxaan maqlay markuu salaamay waxaan maqlay ilaahay isagoo leh walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faاstakfaruu allaha wastakfara lahum الrasuula واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئتك مستغفرا من ذنوبي وأن كوئمي أنigoo dembi dhaaf kaa doonaya mustashfican bika ilaa rabbi ku shafeecsanaya rabbiga inaad iga shafeecdo qisadii markaasuu nebiga ammaanay nebi ammaan yaa khayra man dufinat bilqaa'i cadumuhu fiihi fataaba min tiibihina alqaacu walakamu fiihi alacfaafu nafsihi alfidaa qabran anta saakinuhu فيه العفاف waaljuudu waalkaramu markaa markuu saa u ammaanay qabriga cidda ku jirta ee qabriga ku jira rasuulka iyo ayuu ninkii iska tegey marka hadalkaas baan ku saamay buuhi habeenkii baan seexday waa ninkaa cutbaa la yidhaahdo markaasaa wuxuu yidhi nebi baan riya ku arkadoo wuxuu yidhi ninkaa reer miyaa ka daba tagoo fabashirhu ina allaha qad gafara lahu ilahay u dambi dhaafay inay nebigu dembidhaaf weydiisteen in loo dambi dhaafay ugu bushaareen waa daciif qaarkood waa mawduuc ay ka dhigeen sal iyo raad ma leh waxaana ka hadlay ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa la yidhaahdo asaarim ulmanki fi raddi cala subki kitaabkaasba si fiican markaa meeshay ka timi ah, qisadaasi iyo turuqdeeda iyo waxood dhan wax waahiyo aan sanad lahayn weeye sheekadaasi oo inaga qaarkood wax ka dhiganayaan markaa waxba kama jiraan oo lama deliishan karo adiga goor daliilku markaad rabto inaad wax deliishato hor daliilkaaga waad u abtirisaa muxuu yahay wax muctamada maya wax deliishanaysa waxyaabaha tawasulka bannaan waxaa ka mid a ah altawasul ila allaahi bilcamali الsaalix waxyaabaha ata lagu beenaya waxaa ka mid a ah aayadda nafteeda walow annahum id dalamuu anfusahum lama odhan idaa dalamuu id dalamuu id waa limaamada waxaa tegay laa lmustaqbal waxaa laga sheekeynaya dad ilaahay kayrkiisa u taxaakumeen baa la leeyahay maaragtay rasuulka u soo noqda oo u hoggaansama oo walow annahum iddalamuu hadday markay dulmi faleen dalamuu anfusahum ku yimaadaan jaa'uuka fastakfaru allah ilaahayna dembidhaaf weydiistaan wastakfara lahum arasuul rasuulku ilaahay dembidhaaf u weydiiyo lawajadu llaaha tawaaban marka waxa weyaan tawasulku eh, bilcamal saalix camalka saalix lagu tawasulaana waa shay bannaan oo qofku acmaasha uu isagu samaynayo ee taacada ah ee ilaahay ugu dhowaanayo inuu rabbi ku baryo iyana waxa wey waa shay bannaan waxaa macruufa qisadii nimankii reer bani israa'iil ee muslimiinta ahaa ee godka intay habeen galeen godkii markaa uu ku soo dhacay dhagax weyni uu afka ka dabooray oy markay godkii ku xidhmay arkeen dhagaxan weyn inaan iska riixi karaynin tashaday oo yii nimanyow waxaynu meeshaa kaga bixi karaa nin waliba intaanu godkan soo gelin acmaashiisii camalkii ugu fiicnaa ee ilaahay dartii u sameeyey ilahay ha ku baryo saasina ku badbaadi karaa ninkii koowaad wuxuu ilaahay ku baryeeyey طaacaة اlwaalidayn labada waalid ee baarinimada iyo طaacadooda ayuu ku baryey ilaahay wuxuu ka warbixiyo ka waramay inaanu waxba ka hormarin jirin labadiisa waalid maalin maalmaha ka mida daaqii xoolihii la fogaadeen in aabbiyo hooya ay seexdeen xooli marku keenay wakhti dambe caani u soo lisay caruurtii si u baahan u ooyeysa ayuu aabbiyo hooye isla dultaagay caanihii inuu hurdada ka kiciyana waa nacayaa inuu maxaanku dhahay wixii siiyana waa rabaa saan saa gacanta ugu hayay ayaa waagigu baryay buuri allaahumma in kuntu facaltu ibtiqaa'a daalika ibtiqaa'a eh, mardaati illaah eh, fafruj canna maa naxnu fiih ila arrinta haddaan u sameeyey adiga daraadda waxaa weeye naga fayd kurbadan iyo waxna haysta dhagaxi waa kaay marka laakiin kaa bixi karaanoo labada kaa la sugaya midna wuxuu ku tawasulay cafaafka iyo dhowrsoonida iyo fawaaxishta isiyadu ka dheeraado ee gabadha ilmaadareen yuu jeclaa xumaan buu ka doonay waa isu diiday mar dambaa waxaa ku dhacay abaar baa qabatay gabadhii duruuf adag baa soo martay ninkii baa wuxu soo doonantay waxay yidhi waxaad u baahantay waa kan hoo laakiin waad ogolaataa in faaxishaan kuu sameeyo marka arrintii yeeshay u holladay bay waanisay ittaqi illaaha walaa tafudda alkhaatama ilaa bixaq ilaahay way waanisay markaasuu iskaga wuxuu siina faru ka qaada waxa weeye ilaahay dartii uga tegi ilaahu arrintaa haddaan u sameeyey adiga daraadda fafruj cannaa maa naxnu fiihi ilahu naga fayd waxaan ku sugannay dhagax waa ka iman laakiin ninka kale la eegayaa adaa hebel ki hadhadow hadal baa ku hadhay labadii kale wxoogaa dhagx kacay kii kala hadlay isaguna wuxuu ku tawasulayaa oo ku dhawaana ilaahay ku dhowaanayaa in maxaanku dhahdaa uu ahaa nin u fiican shaqaalaha dadka shaqaalihiisa ah xoolaha waxay u shaqeeyaan ayuu si fiican u siin jiro maalin maalmaha ka mida dadkii shaqaalihiisa ahaa nin walba wuxuu lahaabuu siiyey nin baa ka tegay u qaadan xoolii buu hayey waxbuu geliyey xooluu gaday waa damba isagoo xoolihiisa dibateen oo geel iyo aad iyo lug xol baleh ayaa ninkii warniya waabaan kuu shaqeeyey mushqaayadaga isii markaasuu geelah iyo adhiga iyo xoolahadaa leh war haygu ciyaarin waxaad yeesha maalintaan kuu shaqeeysa war adaala xoolaa qaada ninku waayaa xooli ku dararsan ilaahu arrintaa daanu seen iga daraada fawrij dhagax waa kaninka saddi baa ka soo buudin xadiikaas marka wuxuu tusaale u yahay tawasulka lagu tawasulay qofku camalka saalixa ah ila qofku iska warhayaa intuu noolaa camalkii wanaagsanaa ee ilaahay darti iyo ikhlaas uu sameeyey waa waxyaabaha lagu tawasulayo ee bannaan bay noqonaysa inta haddaynu ku dhaafno tawasulka mashruuca ah waxaa jira tawasul mamnuuca aan bannaanayn oo waxaweye wax kasta oo wasiilo laga dhigo oo sharciga ilaahay aan ku imanin ma bannaana in ilaahay loogu dhowaado marka uu qaybsamaya qaarna waa waa muxaram falkiisuna mubtadic buu noqonaya waxna waa shirki marka waxyaabaha muxaramka xaaraanta noqonaya laakiin aan shirki gaadhsiisnayna bidca ah. waxaa ka mid ah altawasul ila allahi bijaahi shakhsin in ilaahay loogu tawasulo oo loogu dhowaado bijaahi fulaan ilaahay wmaaratay nebiga wejigiisaan kugu baryayaa ilaah nebiga jaahiisaan kugu weydiistay wax weli hebel jaahiisaan kugu bariyey hebel jaahiisaan kugu bariyey اللهم إني أسألك بجاه نبينا كذا وكذا بجاه ولي فلان waxaa weeye arrintaas arrin bannaan maaha arrin bannaan ma aha waayo kama sugna salafkii lagama soo guurin inay maxaanku dhahdaa arrinta noocaasa ay samayn jireen bal waxaynu arkaynay dee saxaabadu markii uu noolaa rasuulkuna noo ducee oo dhibaatada haysata ilaahay nooga duco noo bari odhan jireen markii la oofsadayna ciddii ay ku tuhmayeen inay u ducaysun bay ohan loo ducey laakiin tay meel fadhiistaan ilaahu jaahi fulaan wax nagu sii wax dhici jiray maahayn oo markaynu xadiidkan soo marray hadda allahuma innaa kunaa natawasal ilayka binabiyina fatasqiina eh, natawasal ilayka bicami nabiyina waxaa weeyaan dee waa taa rasuulka inta laga yimi la soo aadayo cabbaas markaa inuu duceeyo oo dee bijaahi nabiyina waa la odhan karayey markaaba marka inaanay bannaanayn bay saxaabadu fahamsanaayeen wejka saxiixa markaa rasuulka loogu tawasuli kara hadda waxaa weeyaan inaad rumaynta aad rumaysan tahay saynu soo sheegnay allahuma innii as'aluka biiimaanii birasuulik rumaynta aan rumaysanay nebiyulaahi muxamed baan ilaah kugu weydiisanaya maxabbada aan jecelahay nebiyulaahi muxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh oo camalkaas ah jacaylkaan rasuulka jecelahay rumayntaan rasuulka rumaysanay waxa igu sii taas ayaa markaa wasiilada naafica saxiix waa taa laakiin lafdigaa jaah wax liama wax oo qof dhintay qofku uu yidhahda ii ducee oo yidhahda waxaan kaa doonaya inaad ii ducayso oo ilaahay ii barido iyaduna wax bannaan ma waayo qofkan hadduu dhintay waxa weeye camalkiisi waa go'ay oo waxba kuuma biirin karo wuxuu ku tari karo oo kuu siyaadin karaa meesha ma jirto ee daatada shaksi ama jahdhe ama daatadhe daatadiisa fulaan daatadiisa ayaan allaw kugu baryayaa arrintaas waxaasoo dhan waxay noqonaya waxyaabaha bidacda ah ee aan bannaanayn ee rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aan ka sugnayn iyo saxaabadii salaftoona nooca labaad waa shirki oo waxaa weeye kuwa baryaya awliyada oo tawasul ku magacaabaya istiqaasa likayrillah ilahay kayrkay baryayaan markaas cokoonay waxay leedahay tawasul marka haddaad tawasul xitaa ku magacowdo waa shirki oo gaaladu ayay asnaamtooda ku tawasuli jirtay oo markay eh, baryayaan intay baryaan oo tawaafaan oo xoolo u qalaan oo weyneeyaan ayaa waxaa odhan jiray marka la yidhaahdo war maxaa saa u yeelaysaan arrintaas waa shirki maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa wax kale nagama ahe waa tawasul waxaanu u caabudaynaa inay nagu dhoweeyaan ilaahay subxaanah wa tacala dhowayn ay nagu dhoweeyaan baanu doonaynaa ama waxay odhanayaan ulaa'i shufacaauna cinda allah kuwaasi ilaahay bay erga nooga yihiin marka macnahaas waxay la mid tahay uun ka weliga baryaya ee maxaan ku dhahdaa dawaafaya qabrigiisa ee xoolaha dulgeynaya ku dulgowracaya ee odhanaya akifnaa yaa qawfu maadiyaa jiilaani qawthow noo gargaar gargaariyow noo gargaar noo fidi maxaan ku dhahdaa khayr noo fidi anqidni maarata badbaadi waxyaabaha noocaasa ay tawasuka ku magacaabayaan waa shirki oo diinta laga baxayaa oo ilaahay wuxuu iska leeyahay subxaanau wa tacaala ayaa makhluuqii la siiyey ilaahayna wuxuu leey marka in arrintaasi safha fi lcuquul aqlixuma inay tahay baa qur-aanku muujinaya waman adallu miman yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wahum can ducaa'ihim haafiluun yaa ka baadnimo badan kuwa ilaahay khayrkii baryaya waxay baryayaan man la yastajiibu lahu cidan ajiibay ilaa qiyaami saaca ku ajiibi maayaan waba ka aqbali kari maayaan awooda ay wax kuu taran ma haystaan wahum can ducaa'im haafiluun ducada baryada ay la baryayana maba ogaba kama warhayaan somalis aakhira marka la ysla tagana ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ley waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an wa kaanuu bicibaadatim kaafiriin marka aakhira la ysla tagoo shiriyana cadow bay u noqonayaan waxay u samayn jireen ee tawasuga ku magacaabayeenna way ka gaaloobayaan marka ilaahay wuxuu ku magacaabay inay yihiin kuwa caajiziin ah oo awood u lahay inay wax taraan marka wasilada noocaasa oo tawasug lagu magacaabay waa shirkun akbar oo gaalnimo weyn oo diinta laga baxo waman yadcuu maca allaahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bihi fainamaa xisaabu cinda rabbi inahu laa yuflixu lkaafiruun qofka ilaahay maciisa ilaah kala barya marka waxa weeyaan weli hebel haddaad weli barido nebiga haddaad barido baryadu waa cibaado cibaadana allah baa iskale adducaau huwa alcibaada ducaadu waa cibaado ayaa rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka wuxuu ilaahay uu iska leeyahay makhluuq lama siin karo ama tawasul ku magacaw magac macaan oo shareecada ku bannaan ku magacaw magacaasi waxba kugu soo biirin maayo oo xaqiiqada waxba ka bedeli maayo oo haddii mid yidhaahda ka waran iyaga waxaan u baryaynaa ka rabnaa uun ilaahay ina noo bariyaan ilaahay noo bariyaan waxayu leenahay o dadkan dhintay ilahay ma kuu baryi karaa awood ba u leeyahy ilahay inay kuu baryaan awood ma u leeyahy awooduma laha way camalkii ay shaqayn lahaayeen meesha waa ka maqan yihin barzakh bay tageen adduunka way ka tageen camalkoodii shaqo ay shaqeeyaan oo salaad ay tukadaan soon ay soomaan cid ay wax siiyaan ilaahay ay baryaan waa xidhantay arrintaas بالنسبة للحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له haddii uu dhinto addoonku camalkiisi waa go'ay saddex mooyaane sadaqo jaari ah iyo camal ee lagu intifaaco iyo walad saalixa u soo duceeya marka laa camala lahum bacda almowt markay dhinteen wax camala ma laha iyagaa loo ducaynayaa iyagaa khayr loo baryayaa ilahay loo weydiinayaa wax tamara ah iyo awood ah oy wax ku tari kareen ma jiraan ma haystaan waayo caalamkii waxa la isku anfici jiray way ka guureen oo caalam barzakh la yidhaahdo ayay ku jiraan oo haddii qofka la yidhaahdo in badan waxaad arkaysaa mararka qaarkood kuwa xabaala intay tageen waxay rabeen weydiisteen la siiyey waxay rabeen way heleen weli hebel baan u tagnoo barinado markaasaan markiiba wixii helay islaantii oo dhali weydaa meeshii la geeyadoo markaan ka soo noqonay ziyaaradii wiil baa ilmaha qaaday waa iska dhici karaa waxaan leeyahay arrintaasi waxa waa nooc ibtilaa iyo imtixaan baa la yidhaahdaa ee ma aha ee qofka dhintay inuu haysto qof dhintay waxba kuma siin ilaahay baa bixiyey waana lagu imtixaamayaa sababtan baatilkaad la timi ee aan bannaanayn baa lagu imtixaamaya lagu luminaya laakiin isma ogid adugu waa nooc imtixaanka ka mid ah imtixaankiina kamaad ah bixin oo ku dhacday waxaa ummadihii hore qur-anku wuxuu ka sheekaynaya reer bani israa'iil oo kale ilahay wuxuu le wasalhum can alqaryati alatii kaanat xaadirat albaxr id yacduuna fi sabt id ta'tiihim xiitaanuhum yowma sabtihim shuracaa wa yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluuhum bima kaanuu yafsuquun allah wuxuu ka warramay nimankaa qaryada deggan meel xeeba ayay degganaayeen oo waxaa loo diiday inay maalinta sabta ugaadhsadaan oo kalluunka ay gurtaan markaase ilahay wuxuu qadaray maalinta sabtiga ayuu soo dhoobanaya baalka kalluunkii oo dham waa kan badda saa duushtabaynaya meel kale soo taag maalintaa sabtu meesha ka maqanto sabti aana jirinna xabad lama hayo markaasaa imtixaan baa ilaahay uga dhigay oo inay ka joogsadaan iyo inay fuliyaan markaasaa ilahay wuxuu leeyahay kadalika nabluuhum bimaa kaanu yafsuquun waa imtixaan aanu imtixaanay oo ibtilaynay fisqiga ay samaynayaan daraaddeed baa loo jiray dee waatay xeeladda samaysteenoo maalintii jumcaha intay ku riteen shabaabtoodi meesha dhigteen oo u jeexdeen oo baal ku soo daatay oo annagu anaga sabtu gaadhsannay waxba shaqa ku malin sabti oo khiyaamiya samayn karaya marka noocaasi waa nooc ibtilaa ah oo inta ilaahay subxaana wa tacaala siiye waxay doonayeen dabriga agisa lagu siiyo baa lagu imtixaamayaadoo shirkigan uu ku jiro baa lagu balaynayaa inuu markaa inuu ka soo noqdo yidhaha layle war meesha waxma yaaliile ha ku rogmanin marka waxa weeye waa nooc ictiraag ka mid ah saxaabada waa la imtixaamay lakin imtixanka ku baaseen oo markay muxrimiin ahaayeen oo xajka ama u socdaan ayaa waxaa laga reebay inay ugaarsadaan ya ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum xurum saydka waa dhahdiina idinkoo muxrimiinah markaasaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka warramay in la jirrabay yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum اllaahu bishayin min asaydi tanaaluu aydiikum warimaaxukum liyaclama allaahu man yakhaafuhu bilgayb yani ilaahay wuxuu muuminiinta wuu jirrabay shay ugaadhii loo diday baa lagu jirrabay oo waxa weeye waxay gacanta ku gaari karaan baa baash deerad iyo ugaadhii ragay soo tuwada gacanta lagu qaban karaa warankaa lagu dhufan karaa waana ixraaman yihi far may taagin far oo dantu maxay ahayd liyaclam allaahu man yakhaafu bilkayb si ilaahay u ogaado yaa ka cabsanaya kii kale de ha ku dhaqan marka waxa weeyaan munkarkan aad ku jirto waa waxaa laga yaaba in laguu siiyo ilay macaasi baad walaaqanaysaa sida istidraaj mararka qaarkood iyagoo markaa xumaan ku dhex jira ayaa la siinaya xataa idaa farixuu bimaa uutuu waa ikhtibaar imtixaan akhadnaahum bakta fa idaa hum mublisun fa idaa hum markaas kusta oo nicamtii iyo markii kibir iyo qoog iyo balalees baa la siinaya oo la siinaya oo la siinaya marka dambe waxa marka dhab la siiyo dee khalaas faydaha muriso marka waa nooc imtixaan ka mid ah ee ma aha inay yihiin maaragtay awliya ilaahay iyo dad markaa eh, khayr ka shaqaynaya waxa weeye maaha arrintaas shubahaadka haddaynu kusoo dhawaano waynu bilaabayna shubahaadka wax ka mid ah waynu hal qodob baynu ka sheegi doonnaa laakiin inta kale dib baynu iska dhigan doonnaa waayo shubahooyin fara badan bay soo yay keeneen oo ay rabaan inay shirkigooda ku bannaystaan ilaahay qeybkoo la baryo oo ay toosu ku magacaabeen iyo shirkiga inxiraafka ayay waxay ku bannaysteen adillo marka adilada waxna waa daliil saxiixa ah, laakiin meeshay u wadaan baanu daliilku jirin daliilku waa saxiix laakiin way waxay gacan bidixeeyeen oo daliilkii bay leexinayaanoo sidii salafku iyo ummaddu culimmadu ay u fasirtay si ka duwan bay la imanayaan ama waxay wataan baaba khaytul cankabuut oo waxa weeye wax waahi ah oo daliil daciif ah oo aan caga ku taagnayn bay deliishanayaan maalan hadda qisadii cabbaas waa qisaday aad u dhegan yihiin ana cumar bn khaaab xadiidkaasi waa aynu soo marray saxi bukhari ku sugay ana cumar bn khaaab radi allahu canhu kaana idaa quxituu istasqى bاlcabaas bn cabdilmuطalib faqaala allahuma ina kuna natawasl ilayka binabiyina فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فقال فيسقون حديث كاس عمر بن الخطاب مركي waxay ahaayeen abaartu ku dhacdo waliba gaarna caamu ramaada abaar weyn ku dhacday buu arintaa la yimi cumar wuxuu cabbaas ibn cabdilmualib ayuu ka roob dalbay marka wuxuu yidhi waxaanu ahayn rabbiyow allaahumma allahdow waxaanu ahayn kuwa nebiga ku tawasula markaasaadna waraamin jirtay haddana waxaanu ku tawasulaynaa nebigii adeerkiid eena waraabi fayusqawa marka iyagu waxay u fahmeen in nebiga jaaha lagu bari jiray bijaahi nebiyina baanu kuu baryaynaa markaasaa roogka loo jooji oo makaanada rasuulka iyo jaahiisa ilaahay lagu baryi jiray markaasaa roobka la shubi jiray haddana waxa weeyaan waxay ku baryayaan jaahi cabbaas oo ilaahu jaaha cabbaas wax nagu sii markaasaa roobka loogu shubay oo halkaa waxay leeyiin waxaa marka in lagu tawasulo awliyada oo jaahooda lagu baryo ayaan ka qaadanayna oo maxaa looga tegay haddii jaahu bannaan yahay dee hadda miyaan la odhan karayn ilaahw cumar miyaan odhan karaynin jaaha rasuulka ilaahw nagu sii roobka muxuu uga guuray nebiga uga tegayoo uu rasuulka u aaday waxay dhahaan waxaa looga jeedaa waa libayaani jawaasi tawasuli eh, bilmafduuli maca wujuudi alfaadil eh, isagoo kii laga fadli badnaa joogo ayaa isagoo kii faadilkaa joogaa kii laga fadlika badnaa lagu tawasulaya marka nebigaa fadli badan lagu tawasulo laakiin haddana inay bannaan tahay bu cumar tusaalaynaya in cid ka fadli badan ciduu nebigu ka fadli badan yahay in lagu tawasuli karo halkaas ka saaray waxaan ka jawaabaynaa horta istidlaalkooda horta waa daciif oo qawaacidda muhimka ah ee caamka ee shareecada waxaa la rabaa shareecadu qaar kale ee dibad wa oo xadiidkani kama baxsana axaadiidta kale ee tawasuga ka warramaysa wax ka baxsan maaha marka waxaa raba adilada in la jamciyo oo laysu keeno oo meel la wada marsiyaa la doonaya ee maaha adiladu dhanxiir inay noqoto ama gogosho intana saanaan ka dhigay intana saan intana waan ka tegaya maaha adilada waa in la jamciya marka xadiidkan taqdiir meeshaynu ku jiro innaga iyo iyagoo isla ogollahay oo allaahuma innaa kunna natawassalu binabiyina nabiga ayaan ku tawasulayna iyo natawasalu bicammi nabiyina meeshan in wax u qadaran yahay labadeena waa isla ogolahay marka iyagu waxay idhaahdeen natawasalu bijaahi nabiyina waxaanu ahayn cumar wuxuu leeyahay ku tawasuli jiray jaaha rasuulka markaasaa drowka noo jooji haddana waxaan ku tawasulaynaa jaaha maxay cabbaas markaas roobka rosh markaasaa roobka waa tawjiihooda iyaga idana waxaynu leenahay me waxay ahayd cumar wuxuu leeya allahuma innaa kunna natawasalu binabiyina biducaa'i nabiyina nebigu markuu joogay baryadiisa uu ilaahay noo baryayo ayaanu ku tawasuli jiroo waxaa saxaabadda odhan jirtay waxaan odhan jiray rasuulka ilaahay noo ducee markaasuu ducayn jir haddana dhibayo dee noo ducayn maayo iminkana cabbaas baa nooloo joogo aan rabnaa inaannu ku tawasulno war noo ducay cabbaas cabbaas noo way labadaas marka waxaa isku hayaa markaa labada kebaa sax ah. in la yidhaahdo waxay odhan jireen intay meel galaan ama ah, meel iska fadhiistaan allaahuma binabiyika muxamed wa xurmatihi cindaka wamakanatii ladayka asqina ilah xurmada rasuulka iyo jaahiisa roobka noogu shubakaasado kale shubi jira ma taasaa sugnayd saxaabada waqtigeeda ma taasaa sugnayd mise waxaa sugnayd in intay u yimaadaan abaarta haysata iyo dhibaatada haysata ay u bandhigaan rasuulka ilaahow saa iyo saa iyo saas baa waxu jiraan sida xadiidka hadda aynu ka hadlaynay ee ilaahay noo bari labadaa iyamaa ayaa sax ah waxay la tahay taa jawaabteed idinka haya waayo axaadiid baynu ogaannay waxa weeye ma jirto oo daliil keliya keeni maayaan rasuulkoo nool saxaabadu intay meel galeen ama meel fadhiisteen inay yidhahdaan allahuma innaa kunna natawasalu allahuma innaa natawassalu binabiyika bijaahi nebigaan ku tawasulanaa ee roobka noo shub xadiiska dariirkana waa u soo soconnaa hadday dad xusato xadiisu dariirna yaanu isaguna kaa walaaqma ku soo socda insha allah hadalkiisu marka waxaa weeyaan la heli maayo hal daliil oo arrintaas sugaya waa qor laakiin maxaynu haynaa waxaynu haynaa adillo aad u fara badan oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inuu maxaanku dhahdaa ay u iman jireen saxaabadu oo odhan jiray ilaahay noo bari xataa aayaddii markii dhaweyda nu akhrinay baa u dayda walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka markay naftooda dulmiyeen xumaan sameeyeen hadday ku iman lahaayeen waa rasuulku intuu noolaa baa laga hadlaya ay ku iman lahaayeen oo fastakfaru llah allahna subxaana wa tacaala dembidhaafay weydiisan lahaayeen wastakfara lahum rasuulu rasuulkuna alla dembidhaaf weydiin lahaa lawajadu llaha tawaaban raxiima bay ka heli lahaayeen oo taas marka imaatinkaa loo imanaya oo isna dembidhaafu alla uga baryayo naska qur-aanka waa ku sariix amfiladii xadiidkii anas ibnu maalik ee saxayna ku sugnaa ee roobkana isagana waa daliil aad garanayso waxaa kaloo adilada ka mid a ah xadiidka caaisha radi ay leedahay maalin maalmaha ka ah, ayaa dadku waxay ka cawdeen abaar ku dhacday markaasuu rasuulku wuxuu amaray mimbarkii in loo taago musallihii ee loo baxo markaa salaatu istisqaa markaasuu kharaja rasuulu llahi sal alla xiina badaa xaajib shams rasuulku wuxuu baxay markii qoraxdii ay soo baxday bara waxamid allah ilaahay buu markaa u weyneeyey allahna waa mahadiyey markaasuu yidhi innakum innakum shakawtum jadba diyaarikum waxaa ka sheegateen abaar dhulkii ku dhacday waistikhaari almadar can ibaani zamaani cankum roobkiina wakhtigu iman jiray inuu dib uga dhacay baa ku cabateen waqad amarakum allahu an tadcuuh ilaahay wuxuu idin amray inaad baridaan wawacadakum an yastajiiba lakum wuxuuna idiin ballan qaaday inuu idinka ajiibo xadiidkaasi waa xadiid dheer markaasaa rasuulku duceeyey oo ilaahay baryey ilaahay roobka shubo markaasaa allah subxaana wa tacaala shubay markii roobkii qabsada yaaceen dhagax yidhahdeen ka carray roobkii markaasuu rasuulku qoslay fadacika rasuulu ullah xataa badat nawaajiduhu markaasaa wuxuu idhi ashhadu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa annii cabdullaahi wa rasuuluh waxaan qirayaa ilaahay inuu wax walba awoodo inaan aniguna ilaahay addoonkiisa iyo rasuulka ilaahay inaan ahay baan qirayaa buui yani sida iyagoo abaarsan iyagoo dhibaataysan bay goobta yimaadeen ilaahay buu rasuulku bariyey iyana aamiin bay u yidhaahdeen allahna wuu ka aqbalay oo roobkii baa subxaana wa tacaala shubay marka waxa weye arrintaas inuu ilaahay awooddiisu weyn tahay oo wax walba isaguna addoon ilaahay u yahay waxaad moodaa rasuulku inuu sii muujinayo dad badan ay ku inxiraafi doonaan oo rasuulka baryi doonaan wuu muujinaya ilaahay wax walba u karaa aniguna addoonka ilaahay iyo rasuulkiisii baan oo dawrkaygu waa inaan ummadda diinta gaarsiiyo waa inaan ilaahay ummadda ku xidho ee maaha rasuulka in la baryo oo khaaliq iyo makhluuq la kala garan waayo wax saxa maaha waxaa markaa xadiidka wa innaa natawasalu ilayka bicammi nabiyina waxaa weeye waa shay waadix ah oo duadii markaa isagaa baa la amray marka uu duceeyo isna waa duceeyey oo waa kii eh, aynu soo maray alxaafid ibnu xajar faxubaariga ducadu ku keenay inaan bar dhib kastoo dhacdaa waxay ku timaadaa waa dembi lagunana faydo toobadkeen mooyaane oo markii dambe kugabagay allahuma akifna uu ku gabagabay cabaas iilashada uu ka iishay cumar bkhaaab radia allahu canhu eh, tawasulka inuu ku tawasulo nebiga oo cabbaas uu ku tawasulay waa dayl waadixa oo ku tusaalaynaysa inaanay bannaanayn waa la waa la yidhahdo biljaah iyo daata iyo in wax lagu baryaa inaanay bannaanayn waa shay daahiro oo ka muuqata oo hadday hadalkan ay yidhaahdeen waxoogaa ay ka dhigayaan xujada oo yidhaahdeen waxay ahayd markaa isagoo mafduulkii joogo isagoo faadilkii jooga mafduulka ka laga fadlibadaya lagu tawasuli karaana waa iska sheeka xariir weeyaan ummad baahan oo dhibaataysan oo haraadiyo ah gaajo isu siicsan ee labadii arrinta laba sababood baa taallo sabab qawiya waase ay u arkayaan waxaa xoog badan faadilka in ducaydi sala loo aqbalayo waasey qabaan mafduulkase way iska bannaanta oo masala fiqigu ka sheekeynaya masala dadka haraadan ee haraadka u liita wasiilada xoogga badan se inu abbaaramayayn wasiilada xoogga badan inuu abaaro oo rasuulka markaa baryo ku tawasulo maxaa abaas meesha ugu keenay hadday arrintu bannaan tahay wasiir gaaladiibaa marka xaaladdu adkaato waxay ogaadeen marka xaaladdu adkaatay hubal iyo laatiya cusey wax meeshaana ka tarayn faidaa rakibuu fi lfulk dacawu allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albar idaa hum yashurkuun marka eh, dabayluu ku kacaan oo baduu ku kacaan waxaa weeye dacawu allaha mukhlisiin ilaahay keligii bay oo u khaalis yeelaan maanta halkan allah baa inagu badbaadin karaa oo waayo cumar hadduu ogaya xaaladu in adag tahay way bannaan tahay in nabiyulahi maxamed markaa la baryo loo yeedho oo jahis lagu tawasulo duruuftan adag masale fiqiya miyuu taxaynayaa faadila mafduul miyuu eegi lahaa mise odhan lahaa rasuulkiiow maxaan ku dhaadaan kuu tawasa ilah rasulka jahis xnugsi dadku deg deg bay wax u baahan yahay baahaysa marka waxa wey waa iska sheeka xariya khuraafaad ay ka sheekaynayaan ayay meesha leeyihin xagma jiraan arrintaasna arrin saxan maaha waxaa kaloo meesha xitaa saxaabada mucaawiya oo amiira muminiin isaguna xilli ahaa wuxuu samaynayey wuxuu ku tawasulay olaa noo ducee yaziid اlأswad marka abaartu dhacday yaziid aswad oo taabici ah oo khayr iyo wanaag ku tumayo oo isaga dhis muxuu odhan waaye haddaynu cumar marnayhaano isna faadili mafduul iyo waxbuu yar eegayey xatana odhan doonta mucaawiyana markaasay wada maraya marka waxaa wey arrintaasi wax xuja iyo wax daliilah ma wata khulaasada waxay noqonaysaa xadiidka kan cabaas waxaa laga tawasulayey waa ducadiisa laa bidaati oo xadiidkii uu ku duceeyey baa daliil ah oo qofka hadduu dhintayna laguma tawasuli karo bijaahihi oo wax bannaan arrintaasi ma aha insha